bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min adyab alminax fii cilmi almusalax waxaa inoo dembeeyey masaa-ishii eh, ay ka hadlayeen labada sheekh imaamu tirmidi raximah llahu tacaala eh, istilaaxaadka alxasan wsaxiix yihahdo xasanun saxiix ama xasanun hariib waxay kaloo ka soo hadleen culimmadu eh, nin iqa ah hadduu wax ziyaadiyo ziyaadadaasi waxay noqonaysaa maqbuula mase marduuda sida markaasi ay noo soo naqliyeen eh, alimaam ibnu salaaxna ay markaasi u maray imaamu nawowi raximah ibnu xajarna markaasi ay ka raali noqdeen waxaa weye ziyaadadii in la qaybiyo oo loo qaybiyo xadiidka ay iqaadku wariyeen ama awaqu uu wariyey in markaasi munaafiye ay u tahay iyo inaysan munaafiye u ahayn marka wuxuu noqonaya tafsiilkaasi qowl aqwaasha ka mida ah. aqwaasha waxaa ka mida ah ziyaadatu iqa marka laga hadlayo qaar odhanaya waa la radinayaa mulaqan iyo qaar odhanaya markaasi waa la aqbalaya iyo qaar markaa tafsiilkan gelinaya Eh, qowl afraad baa jira oo isagoo odhanaya ziyaadatu iqa daabit guud lama siin karo qaacido guud oo mutarida oo lagu socdo lama siin karo maxaa la samaynayaa way iskhilaafaysaa marka la eego yani markaasi eh, xukumka ay qaadanayso bacdu aziyaadaat yani markaasi oo iqaadku ay ziyaadiyeen waxay noqonaysaa mid markaas saxiixay noqon kartaa lidalika culimadu waxay yidhaahdeen qofka ku xukuma ziyaadatu iqa xukum caam ah ka bixiya oo yidhaahda xukumkaasay qaadanaysaa faqad ali qofkaasi waa qaldamay maxaa yeeley faina likulli ziyaadatin xukman yahusuhaa yani ziyaado kasta waxay leedahay xukum khaas iyada u ah ayay leedahay oo markii la eego u ka soo baxayo qowlkaasna waa qowlka yani markaa culimmada muxaqiqiinta ah waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum ullah alkhabar almacruuf walmunkaru hada maxaluh khabarka la yidhaahdo alkhabar almacruuf iyo alkhabar munkar yani meeshii looga hadlayo waa halka alkhabar almacruuf wa yuqaabiluhu lmunkar khabarka macruufka la yidhaahdo waxaa ka soo horjeeda khabar munkar ah wa huwa khabarka macruufka waxaa weeye maa rawaahu iqatu waa khabarka uu wariyey nin iqa ah mukhaalifan xaalu yahay mid khilaafaya lima rawaahu aciifu aciif midka uu wariyey wlkhabaru lmunkaru khabarka munkarkana maa rawaahu daciifu waa xadiidka ama khabarka uu wariyey nin daciif ah mukhaalifan liiqa xaalu yahay markaa mid khilaafaya nin iqa ah wamiaalu dalik kaa tusaalis waxa weeye maa rawaahu bn abi xaatim min ariiq xubayib musaharan xubayib yani in la tashiiriyo ibnu xabiib azayaat wa huwa raawigaasna waa raawi aciifa wuxuu ka wariyay can abi isxaaq can alcayzaar ibni xurayf can ibni cabaasin radia allaahu canhuma marfuucan man aqaama asalaata wa aata azakaata waxaja albayta wasaama ramadaana waqara dayfa dakhala aljanna yacnii qofkii salaaddii oogaa oo zakadii bixiyaa oo beytka xajiyaa oo ramadaan soomaa oo marti sooraa qofka martida ah dakhala janna qofka jannadu gelaya qaala abu xaatim abu xaatim wuxuu yidhi maxamed ibnu idriis weeye magaciisui huwa munkarun xadiikani waa xadii munkar ah sababtu waxa weye lianna iqaata ragga iqaadka ah rawowhu way soo wariyeen can abi isxaaq can alcayzaar bay ka soo wariyeen can ibni cabaasin radia allahu canhuma mawquufan asagoo ibnu cabaas ku jooga wa huwa almacruuf waana midka marka macruufka oo la garanayo alkhabar lmacruuf iyo alkhabar munkar cagsi bay isku yihiin cagsi bay isku yihiin cagsina waxay isugu yihiin eh, xadiid ayaa la soo wariyey xadiidkaasi yacni waa la isku khilaafay cidda iskhilaaftay yacni waxaa weeyaan nin iqa ah iyo nin daciif ah ayaa iskhilaafay labadaa ninoo iskhilaaf midna iqada midna daciifkaa kan iqada xadiikiisi waxaa laohanaya macruuf baa laohanaya kii aciifkaana kiisi waxaa laohanaya munkar baa laohanaya munkar ayaa laohanaya ayb lanna kalsoonidu waxay ku badan tahay midkan iqada ah markii lisbarbardhigay labada nin mid waa daciifa waa la garanaya midna waa nin iqa ah way iskhilaafeen waxaa laohanaya haddaba waxaan raacaynaa midka iqadaa khabarkiisaan qaadanaynaa khabarkiisana waxaa la odhanayaa macruuf kan kaloo khilaafay oo daciifkaana midka uu wariyey waxaa la odhanaya munkar baa la odhanaya marka cagsi bay isu yihiin tusaaluhuna waa tusaalaha marka ay noogu tusaaleeyeen labada sheekh xadiikaas ibn abi xaatim uu soo wariyey waxaa la soo wariyey isagoo marfuuc ah oo nebi maxamed loo koryeelaya calayhi salaatu wasalaam oo hadalkaasi inuu yidhi nebi maxamed laga soo qaadayo waxaa kaloo la soo wariyey inuu yahay min qowl ibni cabbaas hadal uu ku hadlay ibnu cabbaas haddaba cidda marfuuca ka dhigaysa oo nebiga u koryeelaysa calayhi salaatu wasalaam iyo cidda ka dhigaysa mawquuf inuu ibnu cabbaas ku joogo yacnii kan kor yeelaya waa daciif kan odhanaya may waa mawquufe wuxuu ku jooga ibnu cabbaasna muxuu noqonayaa waa iqo way iskhilaafeen marka midna saruu u qaaday marfuuc buu ka dhigay midna wuxuu yidhi maya marfuuc maahan wuxuu ku joogaa saxaabigu ku joogaa labada nin baan eegnay marka midu waa iqu midna muxuu noqday daciif kan iqada uu soo wariyey waa midka waqfinaya oo odhanaya hadalkani waa hadal ibnu cabaas weeyaan midka rafcinayana oo odhanaya nebi maxamed baa hadalka ku hadlayna waa nin daciifa ah. idan midkan mawquufka waxaan odhanaynaa waa macruuf lanna iqa ayaa markaasi mawquuf ka dhigay kan la rafciyana maxaan odhanaynaa ninka rafciya waa nin daciif ah waxaan odhanayna xadiidkiisu waa waa munkar baan odhanaynaa marka ibn abi xaatim baa markaasi abu xaatim baa saa u sheegay oo yidhi waa munkar in marfuuc laga dhigaa munkar ah maxaa yeelay iqaadkii kale oo markaasi waxay ka wariyeen abi isxaaq can alcayzaar can ibni cabaasin radi allahu canhu mawquufan ay alayhi mawquufan calayhi inuu yahay min qowlihi ibnu cabaas inuu yahay bay soo wariyeen saasaana macruuf ah haddii aad aragto marka asagoo la rafcinayo yani rafcigaasi yani markaa waxay noqonaysaa inuu yahay munkar marka cagsi bay isku yihiin macruuf iyo munkar almutaabacatu anwaacuha halkan waxay kaga hadleen culimmadu mutaabaco iyo markaasi anwaacda ay qaadanayso mutaabacadu almutaabacatu luqatan almuwaafaqa mutaabaca waxaa la yidhahdaa waayani waafaqitaan weeye cid baa cid kale waafaqday shay ku waafaqday waxaa la odhanayaa fulaanun mutaabicun lifulaan fulaanun muwaafiqun lifulaan hebel hebel buu waafaqay wuu raacay aggaas waa agga luqada wey wasilaaxan an taxsula almushaarakatu mushaarako iyo wadaag waa inuu xasilo liraawi raawigii waa in lala wadaagaa fi riwaayati werinta waa in lala wadaagaa wahiya mushaarakadaasna yani markaasi nowcaan laba nooc weeye midda koowaad waxa weeye almutaabacatu taama waxaa loo yaqaana almutaabaca taama la yidhaahdaa wahiya mutaabaca taama an taxsula almushaarakatu yani mushaarakadu iyo wadaagu waa inuu u xasishaa liraawi nafsihi raawiga laftiisa waa ah. inay u xasishaa labo almutaabacatu alqaasira waa mutaabaco qaasir ah wa mutaabacada qaasirka waxa weeye an taxsula almushaarakatu mushaarakadu inay u xasisho lishaykhi raawi raawiga xadiidka soo warinaya sheekhiisa faman fowqahu iyo ciddii ka sarraysa oo min aruwaati ruwaada ah halkan waxay kaga hadlayaan labada sheekh calayhima raxmat mutaabaca waxa la yidhaahdo way inoo tacriifiyeen almuwaafaqa ayaa xagga luqada la yidhaahdaa xagga isilaaxana waa raawigii in lala wadaago wax lala wariyo in raawigii lala wariyo oo maalan sheekh baad wax ka qaadatay adugu inaad cid kale wax kaala wariso sheekhaagii marka mutaabic baad heshay marka hore keligaa ahayd cid kalea sheekhaagi kaala warisay waxaa la odhanayaa mutaabaca la odhanayaa yani labada qof laba qof baa israacay oo yani markaasi wadaagay inay wax ka wada wariyaan sheekhan haddaba mutaabacadaas labay u qaybsamaysaa taama iyo qaasiro taamadu waxa weeyaan raawigii ayaa raawi kale sheekhiisii kala wariyey bimacnaa laba arday ayaa hal sheekh wax ka wada wariyey bukhaari oo kale maalan ayaa wuxuu ka warinayaa sheekhiisii la oran jiray cabdulaahi ibnu zubayr waxaa la helay cid kale oo asaguna ka warinaya cabdulahi ibnu zubayr oo bukhaari la siman marka maxaa la odhanayaa xasala lilbukhaariyi mutaabacatun taama lianna isagiibaa ciddan ay la siman tahay oo sheekhani kala warisa midna waxay noqonaysaa qaasira qaasiraduna waxay noqonaysaa bukhaari cid kala warisa xadiikani sheekhiisi ma helin sheekhiisa cid kala warisa xadiidkan ma helin laakiin sheekhiisa oo cabdullaahi ibnu zubayr ah baa saaxiib yeeshay oo sheekhiisi kala sii wariyey cabdulaahi ibnu zubayr sheekhiis waa sufyaan marka cabdulahi ibnu zubayr oo shaykhuman shaykhulbukhaari ah ayaa waxaa kala wariyey oo la wadaagay warinta nin kale waxayna ka wada wariyeen cabdulahi ibn zubayr oo shaykhii bukhaari ah iyo nin kale baa waxay wax ka wada wariyeen sufyan ibnu cuyeyne wax ka wada wariyeen marka raawi oo bukhaari ah oo saaxibulkitaab ah yacni cid asaga la wadaagta ma hayno laakiin maxaan haynaa sheekhiisii cid la wadaagta baan haynaa kaas marka maxa lohanaya waa mutaabacatun qaasira maadaama asaga meel ka sarraysa ay mutaabacadii soo gashay qaasiray u yaqaan waa isilaax culimmadu ay leeyihiin si marka aad u fahanto wasilaaxan an taxsula almushaarakatu mushaarakadu iyo wadaaggu waa inuu xasilaa liraawi fi riwaayati warinta wahiya nowcaan laba nooc weeye midda kood waxa weye almutaabacatu taama wahiya an taxsula almushaarakatu wadaaggu waa inuu xasilaa liraawi nafsihi raawiga laftiisa waa in markaa lala wadaagaa sheekhiis inuu wax ka wariyo midda labaad waxa wey almutaabacat alqaasira waa mid gaaban way an taxsula almushaarakatu mushaarakadii iyo wadaagii waa inay xasishaa lishaykhi raawi raawiga sheekhiisa oo yani markaas cabdullahi ibnu zubayr oo kale ah iyo faman fawqahu cidda ka sarraysa oo min aruwaati ruwaadda ah laazim maahan sheekhiisa shardi maahan wuxuu noqon karaa sheekhiisa cidda ka sarraysa inay mushaarakadu hesho almuhim asagu waa inuusan helin un um, ama ama shaykhu shaykhii halala wadaago ama cid kasi dambays halala wadaago isaga cid ka saraysa uun waa inay mushaara heshaa kaasaa kaasira la ohanaya almutaabicu washaahidu walictibaaru halkana wuxuu kaga hadlayaa waxay kaga hadlayaan labada sheekh mutaabico mutaabaco iyo shaahid iyo ictibaar waxaa la yidhaahdo isagaa inoo yani markaasi way wada tacriifin doonaan almutaabicu mutaabic bikasri lbaai lmuwaxada yani bada muwaxadada bimacnaa hal dhibic leh in la kasriyo mutaabic la yidhaha almutaabic wa yusamaa taabican taabicna waa la yidhaahdaaye huwa waxaa weeye alkhabaru waa khabar almushaariku lilfardi fardiga la wadaagaya lafdan wa macnan lafdi iyo macnu la wadaagaya aw macnan faqad ama macno keliyuu la wadaagaya maca alitixaadi fi saxaabiyi iyadoo saxaabigii yani markaasi yani marka ay ka midoobeen ashaahidu shaahid huwa shaahidku alkhabaru khabar weeye almushaariku la wadaagaya lilfardi lafdan wa macnan lafdi iyo macnuu la wadaagaya aw macnan faqad ama macno keliyuu la wadaagaya maca alikhtilaafi fi saxaabi iyadoo markaa saxaabigii ay iskhilaafsan yihiin wahasa bacduhum qaar waxay ku gaar yeeleen almutaabic bima xasala lafdan wixii markaa muwaafaqadu lafdigu ay dhacday sawaun itaxda saxaabiyu saxaabigu ha midoobo aw ikhtalaf ama ha iskhilaafo wshaahidu shaahidna bima xasala macnan kaalik wixii macnuhu iska waafaqo ayaa la yidhaahdaa waqad yuطlaqu in la ilaaqaa la arkaa kullun mid kastaoo min almutaabici washaahidi cala midka kale lagu sheego halkan waxay noo sheegeen culimadu raximahum mutaabic iyo shaahid maxaa la yidhaahdaa mutaabic waxaa weeyaan kabar fardi ah khabar fardi ah in loo helo khabar kale oo ka waafaqay lafdan wa macnan in la helo ayib ama ka waafaqay xagga macnaha faqad hal saxaabina waa laga wada warinayaa maala xadiidka inama alcamalu biniyaat waa xadiid fardi ah oo annagii soo aragnay waxaa la helay tusaale ahaan waxaa la helay khabar kale oo markaasi bi lafdi ku yimid baa la helay oo laga warinayo cumar bn khaaab radi allahu canhu ayaa la helay ayib idan waxaa la odhanayaa waa mutaabic baa la odhanayaa kii horoon haynay kabar wuxuu ahaa mufrad ah waxaa la helay marka khabar labaad baa la helay oo kii hore oo inama acmaalu biniyaat ka waafaqaya lafdan wa macnan ka waafaqaya cumar bn khaaabna laga warinayo mutaabic baa la odhanayaa ama maya waxaan helnay khabar kale oo xagga macnaha waafaqaya bimacnaa niy ka waramaya ana xadiika inama amaal bniyat niyu ka warramaya sooma xadii kaloosna macno ka warramaya niyadaa ka warramaya ayaan helnay oo cumar laga warinayo walow yuusan ahaanba inama acmaal biniyaat lafdigu saa yuusan noqonba kaasna maxaa odhanaynaa mutaabic baa lo mar haddii lafdan wa macnan ay ka wadaagaan saxaabiguna uu mid yahay mutaabic baa la odhanaya haddii ay macnaha iska waafaqaan saxaabigana ay ka midoobaan walow lafdiga yaysan iska waafaqinbe labadoo mutaabic baa lagu sheegaya kaas waa garanay shaahid muxuu yahay shaahidku waxa weeye khabarkii in la helo khabar kale oo markaasi lafdan wa macnan kii hore ka waafaqaya ama macnaha ka waafaqaya laakiin saxaabi kale laga wariyey maala xadiikaasi inama alacmaalu biniyaat ayaa waxaa laga wariyey saaabi kale saxaabi kale laga wariyey oo cumar bin khataab aan ahayn shaahid buu noqonaya mar haddii saxaabigu iskhilaafay ama eh, lafdigu sidaa ma ahayn lafdigu inama alamaal biniyaat maahan lafdi kale ku yimid bimacana lafdigiibu intuu ku khilaafay ayuu macnihii ka waafaqay saxaabiguna waa iskhilaafay marka inay yani iskhilaafaan xagga lafdiga iyo xagga saxaabiga laakiin macnaha iska waafaqaan shaahid waa la odhanaya inay lafduma macna iska waafaqaan laakiin saxaabiga isu khilaafaanna shaahid waa la odhanaya marka shaahidku mar kastaba waxaa shardi ah labadan shaahidka isku noqonaya waa inay kala saxaabi yihiin taa waa laazim ama markaa lafdan oo macna haska waafaqaan ama macnaho keliya marka yani haska waafaqaan taas weeyaan almutaabicu mutaabic bikasrilbayi almuwaxada yani bacda hal dhibicda leh wuxuu ka ixtiraazaya yadi buu ka ixtiraazayaa bikasrilbaai almuwaxadati wayusama taabican taabic baa la yidhaahdaa wa huwa asaguna alkhabaru khabar weeye abarkii almushaari la wadaagay lifardi abar fardi ah ayuu la wadaagaya lafdan wamacnan iskulafdi isku macnay noqonayaan aw macnan faqad ama wuxuu la wadaagaya xagga macnaha maca litixaadi fi saxaabi ayagoo saxaabi ka midoobay ashaahidu shaahidu walkhabaru weeye almushaariku la wadaagaya lilfardi khabar kaloo fardi ah lafdan wamacnan buu ka wadaagaya aw macnan faqad ama macnaha ayuu la wadaagaya maca alikhtilaafi fi saxaabi saxaabigana yani markaasi ayada markaa isu khilaafeen wakhasa bacduhum almutaabic waxay ku gaar yeeleen qaarkood almutaabic mutaabic waxay ku khaas yeeleen bima xasala lafdan wixii yani mushaarakadu bima xasalat almushaarakatu lafdan yani mushaarakadu iyo wadaaggu markuu lafdiga yahay sawaun itaxada asaxaabiyu aw ikhtalaf saxaabiga ha ka midoobaan ama isku khilaafaan mar haddii labadan xadii ay isku waafaqaan xagga lafdiga hadday iska waafaqaan saxaabiga ha ka midoobaan ama ha isku khilaafaan waxaa la odhanayaa mutaabic magacaasuu leeh wshaahid shaahidna waxay ku khaas yeeleen bima xasala mushaaraka midka ay mushaarakadu iyo wadaaggu ay xasishay macnan kaalik labadan khabari macnaha iska waafaqeen labadan khabar macnaha iska waafaqeen kaasna shaahid bay odhanayaan marka midna waxay ku gaar yeeleen xagga lafdiga labadan lafdi waa inay iswaafaqaan shaahid bay odhanayaan macnaha waa inay iska waafaqaan cafwan waxay iska waafaqeen labada lafdi mutaaci bay odhanayaan macnahay iska waafaqeen waxaa la odhanayaa shaahid baa la odhanaya saxaabigu ha iswaafaqsanaado ama ha iskhilaafsanaado waqad yulaqu kullun min almutaabici washaahidi cala alaakhar waxaa kaloo bannaan mutaabicii in shaahid lagu sheego shaahidkana lagu sheego mutaabic bimacnaa magacyihii in loo kala bedelo waa suurtagal oo kii shaahidka hadda aan ku soo barannay oo saxaabigu ay ka midoobeen kii mutaabaca aan ku soo barannay oo saxaabiga laga midoobay in lagu sheego shaahid kii saxaabiga iskhilaafsanaa lagu sheego mutaabic lagu sheego marka labaduba waani waa caadi weeye waa sahl lidalika xaafid ibn wuxuu yii walamru sahl arrinku waa iska sahlan yahay wax dhiba kuma sugna eh, lanna maqsuudka eh, loo jeedo waxa weeyaan un abarki inuu helo wax xoojiya inuu helo hada huwa maqsad ayb mar haddii riwaayo kaloo xoojisa loo helay taa weeye muraadku ama saxaabigu ha iswaafaqo ama has khilaafo shaahid ha lagu sheego taabic ha lagu sheego xaggaas wax dhiba kuma sugnaa amarku waa iska sahlan yahay weeye itibaar huwa ictibaarku tatabuc uruqi alkhabari alfardi khabarkii fardiga ahaa oo mufradka ahaa duruqdiisa in la raacraaco weeye liyuclama si loo ogaado hal lahu mutaabicun mutaabic miyuu leeyahay aw shaahidun shaahid miyuu leeyahay am laa mase ma leh ictibaar waxaa weeyaan sida laga fahmayo yani markaasi almutaabic wاshaahid walictibaar yani isku darkaa la isku daray culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa yani la tawahumi karaa ictibaarku inuu yahay nooc saddexaad inuu yahay baa laga fahmi karaa isku darkaa la isku darayo in badanoo culamada marka in la yidhahdo alshaahid walmutaabic walictibaar inay yihiin aqsaam siman baa loo fahmaya arrinku laakiin sidaa maaha ictibaarku waxa weeyaan raadintan la raadinayo oo aad leedahay xadiidkani shaahid ma leehay baaritaanka aad baarayso oo aad kutubta eegayso mutaabic ma leehay baxigan aad samaynayso ayaa waxaa la yidhaahdaa ictibaar sawaadix maaha isagu marka waa baxi ayaad samaynaysaa kutubta baa dib ugu noqonaysaa xadiikani wax shaahida yani maleehay xadiikani yani markaa mutaabic maleehay raadinta aad raadinayso ayaa waxaa la yidhaahdaa alictibaar lidalika culimadu maxay yihahdeen huwa ictibaarku tatabucu uruqi alkhabari alfardi khabarkii fardiga ahaa uruqdiisa in la raacraaco weeye maxaa loo raacraacaya liyuclama si loo ogaado hal lahu mutaabicun mid raacay maleehay ma u sugnaaday am aw shaahidun shaahid maleehay am laa mase ma leh ayib marka itibaarku waa kaas weyaan itibaarku kaasuu noqonaya walitibaaru yani wuxuu noqonayaa in baxi lagu sameeyo in yani uu leeyahay xadiiku xadii kaleo markaasi xoojinaya walitibaaru sabru kalxadiii hal shaaraka raawin hayrahu fima xamal can shaykhihi sida xaafid ciraaqu odhanaya ictibaarku waxa weeyaan xadiidka inaad uruqdiisa baxi ku samayso adoo raadinaya hal shaaraka hayrahu fiima xamal can shaykhihi raawigani waxaan uu sheekhan ka soo wariyey cid kaloo la wadaagtay miyay jirtaa baxiga aad raadinayso baxiga iyo baaritaanka aad samaynayso ayaa waxaa loo yaqaanaa alictibaar wamaala lidalika alxaafidu alxaafid xajar wuxuu ku tusaaleeyey waa mutaabacadii weeye mutaabacadii wuxuu ku tusaaleeyey bima rawaahu alimaamu shaafici fi lum xadiidka imaamu shaafici uu ku soo wariyey kitaabkiisa umka can maalik buu ka soo warinaya mali ibnu anas imaam daar hijra waa sheekhiisii can cabdilahi bni dinaar buu ka warinaya maalikna can cabdulaahi ibni cumar radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam ashahru tiscun waishruun yani bishu waxay noqotaa sagaal iyo labaatan bay noqotaa falaa tasuumuu xataa taraw lhilaal yani ha soomina ilaa bishii aad aragtaan ramadaan walaa tuftiruu xataa tarawhu ramadaanna ha ka afurina ilaa aad aragtaan shawaal in umma calaykum haddii laidinka qariyo oo aad arki weydaan ramadaan idinkoo shacbaan ku jiray ama aad arki weydaan shawaal idinkoo ramadaan ku jiray faakmilu lciddata alaaiina waxaad dhammaystirtaan tirada soddonka yacni shacbaan ayaa waxay ahayd sagaal iyo labaatan ramadaan waa la arki waayey mar haddii la arki waayey waxay noqonaysaa soddonkii shacbaan in la dhammaystiro maalinta ka xigtana la soomo ayib ramadaan baa la soo waday sagaaaabaaan bay noqotay maalintii soddonaad waxaa la arki waayey bishii shawaal waa la arki waayey soddonka waxaa la dhammaystirayaa shawaal ilaa yani maalinta ku xigtana waa la ciidayaa walow yaanba la arkine fadanna albacdu qaar waxay u maleeyeen ana shaaficiya imaamu shaafici tafarada bilafdi faakmilu lciddata alaaiin inuu la tafaruday lafdigan ah faakmilu lciddata alaaiin inuu la tafaruday bay qaar moodeen lianna asxaaba maalik maalik ardaydiisa siwa shaaficiyi shaafici marka laga reebo rawowhu way soo wariyeen bilafdi faqduruu lahu u qadara ayay markaas soo wariyeen faakmalu ciddat alaaiina may soo warin lianna shaafici waa tilmiidu maalik ardaydii marka maalik wax ka warinaysay ayagu waxay soo wariyeen faqduruu lahu way soo wariyeen shaaficina muxuu soo wariyey faakmalu ciddat alaaiin marka qaar ba waxay moodeen faakmalu cidda alaaiin inuu shaafici keligii soo wariyey bay moodeen walaakin wujida lishaaficiyi shaafici waxaa loo helay mutaabacatun taama wa qaasira mutaabaco taam ah bimacnaa cid asaga la siman oo sheekhiisii kala warinaysaa la helay wa qaasiratun iyo markaa mid qaasiro ah oo sheekhiisii cid ka sarraysa markaasi la warinaysa farawaahu alimaamu albukhaariyu xadiikan imaam buhaari baa soo wariyey fii saxiixihi can cabdilaahi ibn maslabat alqacnabi ayuu ka soo wariyey can maalik biisnaadi nafsihi isnaadkii laftiisii ay aladii rawahu shaafici isnaadkii shaaficuu ku soo wariyey laftiisii ayuu asagana ku soo wariyey fa haadihi mutaabacatun taama waa mutaabaca taam ah fii gaayat asixa sixa meeshii ugu dambaysayna way joogtaa ayb yani imaam shaafici wuxuu ka warinayey maali maaligna wuxuu ka warinayey can cabdilaahi bni dinaar cabdilahina wuxuu ka warinayey can cabdilahi bni cumar buu ka warinayey waxaa marka soo arooray imaam albukhaari fii saxiixihi cabdulahi bn maslamat alqacnabi wuxuu la siman yahay shaafici buu la siman yahay ayaa wuxuu ka wariyey can maalik can cabdilahi bni dinaar can cabdilahi bni cumar marka waxaan helnay cid la siman shaafici oo kala warinaysa sheekhiisii maalik arrinkaa marka muxuu noqonayaa waa mutaabacatun taamay noqonaysaa waana fii haayat asixa imam albuhaari baa kusoo saaray kitaabkiisa marka mutaabacada waa loo helay warawaahu ibnu khusayma fi saxiixi waxaa kaloo soo wariyey lafdigaas faakmilu ciddata alaaiin waxaa soo wariyey fi saxiixiisa min ariiqi caasim ibn muxamed ibnu zayd can abiihi can jaddihi cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma bilafdi fakamiluu alaaiin fakamiluu aaiin ibnu khusayma kusoo wariyey saxiixiisa min ariiq caas ibn muxamed ibnu zayd can abihi can abihi waxaa weeyaan maxamed ibnu zayd weeyaan can jaddihina waa cabdullahi ibni cumar weeye radi allahu canhuma waxayna soo wariyeen lafdiga fakamiluu aaiin fahaadihi mutaabacatun qaasira tanna waxay noqonaysaa mutaabaca qaasira ayay noqonaysaa oo say u noqonaysaa waxaa laisugu yimid saxaabigii lanna xadiidkii hore yani saxaabigii laga warinayay wuxuu ahaa cabdullahi fakamilu alaaiina wuxuu noqonaya cabdulaahi ibni cumar marka saxaabiga lasugu yimid mar haddii saxaabiga lasugu yimid maxay noqonaysaa mutaabacatun qaasira warawaahu muslimun ayضa waxaa kaloo soo wariyey xadiidkani imaam muslim min ariiq cubaydillaahi ibni cumar can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma bilafdi faqduruu alaaiin tanna waxay noqonaysaa mutaabacatun qaasira oo lafda kale ku yimid mutaabacatun qaasira ay noqonaysaa waxaa lasugu yimid saxaabigii baa lasugu yimid saxaabigii ayaa lasugu yimid marka wuxuu helay laba mutaabacoo qaasira ah iyo mutaabaca taama ayuu helay walahu shaahidun cinda nasaai xadiiku wuxuu leeyahay shaahid nasaai agtiisa axmed ibn shucayb min ariiq maxamed ibn xunayn can cabdilaahi ibni cabaasin radi allahu canhuma can اnabiyi sal allah aleh wasalam mil xadii ibnu dinaar can ibn cumar radi allahu canhuma xadiikii maalik uu ka warinaya cabdulahi ibnu dinaar cabdulahi ibnu dinaar can ibn cumar uu ka warinayey ayaa markaasi oo ahaa fain umma calaykum faakmilu cidda alaaiin ayaa markaas imaamu nasaaina ayuu markaasi soo wariyey kaasna wuxuu noqonayaa shaahid buu noqonayaa kani maxaa shaahid loogu sheegay leanna waxaa iskhilaafay saxaabi baa iskhilaafay kii hore muxuu aha abdullahi ibni cumar soo mahayn kana wuxuu noqday eh, kii hore wuxuu aha abdullahi ibni cumar kana wuxuu noqday abdullahi ibni cabbaas buu noqday mar haddii saxaabigu iskhilaafay waxay noqonaysaa mutaabacatun yani marka wuxuu noqonayaa shaahid buu noqonayaa shaahid ayuu noqonayaa mutaabacana waa laiska odhan karaa shaahidka laftiisa mutaabaca la odhan karaa kuwii hore aan kusoo sheegnay mutaabacana shaahid baa la odhan karaa idan arrinku waa iska sahlan yahay almuxkamu wa mukhtalifu alxadiii hada maxaluh halkanna waxay kaga warramayaan culimmadu xadiidka loo yaqaano almuxkam iyo xadiidka loo yaqaano mukhtalifu alxadiid bay meeshan kaga warramayaan alkhabaru almuxkamu khabarka muxkamka huwa alkhabaru almaqbuul waa khabarka la abalayo waa khabarka la aqbalayo alladii salima kaasoo ka nabadgalay min mucaaradati milihi mid asaga la mida ah inuu caarido ka hor yimaado ayib wa xukmuhu xukumkiisuna wujuub alcamali bih waa inay waajibtahy in lagu camal falo wa haalib alahbaari akhbaarta badankeeduna min hada nawci noocan weeyaanoo muxkam bay u badan tahay sida qur'aanku waa muxkam ugu badan yahay yani markaasi ayaa markaas axaadiituna muxkam ay u badan tahay muxkamna muxuu yahay waa khabarka cid caariday aysan jirin cid caariday xadiid kaloo caariday oo ka horyima uu jiro waxaa shardi ah waxa caaridaya inuu yahay mid la mid ah min mucaaradati milihi hadduu caarido mid ka hooseeya falaa yuairu ma saamaynayo laa yazaalu kownuhu muxkaman xataa haddii cid kale ay caarido laakiin ka hoosaysa weli waa muxkamkii weeyaan weli waa muxkamkii laakiin muxkamnimo wuxuu ka baxayaa haddii cid kale oo la siman ama ka xoog badan ay markaasi khilaafto eh, xukumkiisuna waxaa weyaan in lagu camalfalo inay waajib tahay ahbaartuna waxay u badan tahay yani markaasi eh, waxay u badan tahay muxkamaad bay u badan tahay huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna um اlkitaab ay aslu اlkitaab wa ukharu mutashaabihaat mukhtalifadii muxkam waa garanay waa xadiika aan la caaridin oo xadii kaleo la mida usan caaridin haddaba mukhtalifulxadii muxuu noqonayaa huwa almaqbuulu waa xadii maqbuul ah almucaaridu bimilihi aan lagu caaridin asagoo kale amuaaridbimiliasagoo kale lagu caariday cafwan huwa almaqbuulu waa xadiis la aqbalayo maqbuulkaasoo almucaaradu bimilihi lagu caariday mid asaga la mid ah ama almucaaridu bimilihi asagoo kaa lagu caariday maca imkaan jamci baynahuma ayaday suurtagal tahay in la jamciyo mukhtalifulxadii waxaa weeyaan kaa hore cagsigiisa weeye muxkamku wuxuu ahaa xadiis aan la caaridan sida maala xadii inama alacmaalu biniyaat waa xadii muxkam ah yani wax ka hor yimid oo odhanaya yani eh, laysat alacmaalu biniyaat ma uu jiro saasuu marka muxkam ku yahay mukhtalifulxadiina muxuu noqday waa xadiidka in la helo xadiid kaloo caariday ayadooy suurtagal tahay labada xadii in la jamciyo jamac baa ka suurtoobaya waan arki doonnaa yani markaasi tusaalayaal ku saabsan isagaa sheekhu inoo keeni doona insha allah waminman sanafa fi hada nawc culimmada wax ka aliftay noocan waxaa ka mid ah alimaam shaafici baa ka mid ah alimaam ashaafici oo wuxuu alifay kitaabu ku magacaabay ikhtilaaf alxadii ikhtilaa waa ninkii ugu horreeyey oo wax ka qora mawduucan wuxuuna ka mid yahay kitaabkiisa alum ayuu ka mid yahay kitaabkiisa alum ayuu ka mid yahay marka cidda ugu horeysay oo ka hadashay asaga weyaan waawiy waxaa kaloo wax ka alif imaam aaawi saaxib caqiida axaawiya wuxuuna leeyahay haru mushkil aaaar kitaabuu ku magacaabay sharxu mushkil alaahaar buu ku magacaabay waana midka ugu waasacsan oo ku saabsan mowduucan wabnu qutayba addiinawari asaguna wuxuu alifay ta'wiil mukhtalif alxadii ayuu asna alifay marka culimmadaas ayaa wax ka alifay laba xadii oo kastoo iscaariday oo markaa la jamciyey ayay markaa sheegeen oo soo arooriyeen maada yurjacu ilayhi cinda tacaarud alkhabarayni almaqbuulayn maxaa loo noqonayaa eh, ma ladii yurjacu ilayhi shayga loo noqonaya muxuu yahay cinda tacaarud alkhabarayni almaqbuulayn laba khabaroo maqbuula markay iscaaradaan o iska hor yimaadaan xaggee loo noqonayaa ida tacaarada hadday iskhilaafaan khabaraani maqbulaani laba khabar oo maqbuula hadday iskhilaafaan wa amkana aljamcu in la jamciyana ay suurtagal tahay watawfiiqu in laiswaafajiyo baynahuma dhexdooda biayri takalufin ayadoon iskalifaynin wa tacasufin ayadoon la qardajeexaynin falaa yusaaru loo iilan mayo loo noqon mayo ilaa hayrihi jamcigaas waxaan ahayn ayib laba khabar hadday iscaaridaan labada khabar waa inay maqbuul yihiin maxaa meesha ka baxaya haddii mid maqbuuliya midna uu noqdo marduud tacaarud ma imaanayo ayib jamcina uu suurtoobi karo iyo labadii xadii in macno laisugu keeno ayadoon takaluf uusan jirin iyo tacasuf haddii takaluf iyo tacasuf la sameeyo oo wax aan laisugu keeni karin la yirhado waa laisugu keenayaa markaasi yani sax ma noqonayso falaa yusaaru ilaa hayrihi hayrkii oo markaa aan jamc waxaan ahayn ay hayr aljamci loo ilanmayo an culamadu waxay yidhahdaan icmaalu daliilayni macan wlaa min ilqaai axadihima labada daliil in lagu camalfalo ayagoo wada jira oo kana macno loogu camalfalo kana macno loogu camalfalo taasaa ka mudan in midkood la ilqeeyo oo meesha laga saaro waxaa mudan oo ka horaysa aljamcu waljamcu waajibun mata maa amkana yani jamcuna waajib weeye hadduu suurtagal yahay weye miaalu ali kaa tusaaliis waxa weye maa rawaahu shaykhaani min xadii fira min almajduun firaarak min alasad waa xadika imaam bukhari muslim ay wariyeen oo yani odhanaya fira min almajduum qofka juudaam ku dhacay ka carar iraaraka min alasad ay ka firaarika min alasad sidaad libaax oga cararayso qofka xanuunkaa qaba ka carar wamaa rawaahu maalikun eh, kadalika bukhaarina wuu soo wariyey xadiidka imaamu maalik iyo bukhaari ay wariyeen laa yuuradu mumridun calaa musixin laguma soo arooriyo mid xanuunsan mid caafimaad qaba laguma soo arooriyo maca xadii laa cadwa walaa iyara yani xadiika labadan xadii oo markaasi la kulminayo xadiikan maciise yani la kulminayo ah laa cadwa cudur laisku gudbiyo ma uu jiro walaa iyara baasaysina ma jiro ay walaa taayur eh, axaadiitan laba way wada socdaa waani dhinabay ka soo jeedaan midna dhinacbuu ka soo jeedaa fira min almajduum judaamku waa xanuun qof maruu ku dhaco xubnuhu ay daadanayaan weye xubnihii ayaa daadanaya waa xanuun marka halisa weeye marka xadiikaasi wuxuu sheegayaa qofka xanuunkaa qaba ka carar ha u dhowaan xadiikan ku xiga wuxuu tilmaamayaa yani xoolo xanuunsan oo cudur qaba laguma arooriyo kuwo kaloo caafimaad qaba nimca laguma daro maxaa laga fahmaya marka haddii loo geeyo xanuunkii bay ka qaadayaan yani ha u geynina labadaasi marka xadii waxay sheegayaan oo laga qaadanaya in markaa cudurka la kala qaadi karo xadiikan dambe wuxuu tilmaamaya laa cadwa walaa tiyara cudur la kala qaado ma jiro wax la baasaystana ma jiro maxaa la samaynaya marka wuxuu sheekhu yidhi waaahiru dalika tacaarud tacaarudkaas daahirkiisu wadaahiru dalik yani axaadiitaas daalika yani madkuurka la soo sheegayo axaadiitani daahirkiis waxa way atacaarudu iska hor imaad sidaa marka loo eego tacaarud baa ka dhexeeya iska hor imaad xayu amara bilfiraar ay xayu amara anabiyu sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam meesha uu amray bilfiraari carar fi lwali xadiidka hore ira min almajduum buu ishaaraya wanafyi alcadwa fi lakhiiri xadiidka dambena yani nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in laga cararo qofka xanuunka yani nafyi alcadwa fi alakhiir xadiidka dambena inaan xanuun la kala qaadin oo xanuun tallaabaa inuusan jirin ayuu markaa tusinaya wajhu ljamci wejka laisugu keenaya labada xadiid waxaa weeye ana alamraada xanuunadu laa tucdii biabciha sideeda ayadoo ma gudubto daatadeeda ayadu ma gudubto kamaa kaana yactaqidu say ahaayeen kuwa aaminsan ahlujaahiliyati ahlujaahiligi maa qabla islaam ayaa jaahiliga la yidhaahdaa wa bacdu alaiba iyo dhakhaatiirta qaarkood walaakin allah subxaanahu alla nasahnaaye ceeb oo dhan ka nasahnaaye jacala wuxuu ka yeelay mukhaaladata almariidi midka xanuunsan inuu ku darmo lisaxiixi kii caafimaadka qabay sababan liicdaa'ihi sabab oo u gudbin karo maradahu xanuunkiisa kii xanuunka qabay xanuunkiisa oo u gudbin karo kii caafimaadka qabay waqad yatakhalafu dalika arrinkaas oo xanuunkaasa inuu yani markaasi la waayo oo meesha markaasi laga waayaa suurtagal ah can sababii sababkiisii inuu markaasi sababkiioo la helay isagii in la waayo kama fii hayri min alasbaab sida markaasi ay ahaatayba hayrkiisu asbaabta kale ah jamacan sidaa lagu jamciyo waxaa ku jamciyey alimaam ibnu salaax kadalika bayhaqi iyo taxaawi ayaa sidaa ku jamciyey waxay noqonaysaa marka labada xadii qaabka loo jamcinayo lanna saddexda xadii laba waa isku macno weeyaanoo waxay tilmaamayaan in markaasi waxay tilmaamayaan xanuunkii in la kala qaadi karo xadiidka dambena wuxuu tilmaamayaa cudur inaan la kala qaadaynin marka wejku ku jamciyey ibnu salaax iyo culimadaas kale waxaa weeyaan in la yidhaahdo asal waxaa weeye laa cadwaa kaasa asal ah wax xanuunoo gudba ma uu jiro yani ayadoo daatadeeda xanuun u gudbaa ma uu jiro biabcihaa ay bidaatiha xanuun intuu hebel ka yimaado hebel iska soo aadaya ma uu jiro ayib laakiin asbaab baa jirta asbaabta marka maxaa ka mid ah almukhaalaa isdhexgal kana isdhexgaliyaan kuwan caafimaadka yani kuwa xanuunka qaba isdhexgalkaasi waa sabab sabab weeyaan sababkaasaa marka wuxuu keensanayaa in wax la kala qaado ayib sida maalan markii aad wax beerto ood miro meel ku rido ood waraabiso geed baa ka soo baxa soo maha camalka aad qabatay waa sabab camalka aad qabatay waa sabab weeye ayib saasoo kale marka xanuun sidiisa u gudbaa ma uu jiro laakiin gudbiddii waxaa keeni kara oo sabab ah keeni kara isdhexgalkan ay markaa isdhexgelayaan kuwii xanuunsanaa iyo kuwii caafimaadka qabay ayib eh, waxaa kaloo suurtagal ah ayadoo ay isdhexgaleen kuwii caafimaad qabay iyo kuwii xanuunsanaa haddana xanuunka in la waayo oo qofku intuu la saaxiibo oo u tago oo la fadhiisto qof xanuunka judaamka qaba waxaa laga yaabaa inuusan ku dhicin xanuunkiiba lanna waxaa jirta asbaab fara badan inta sababkii la helo in marka waxba ka dhalan waayaan waxaa suurtagal intaad beer markaa dhul aad hagaajisato ood beerto inay waxba ka soo bixi waayaan sooma tanna waa tii oo kale waxaa suurtagala iyadoo la helay mukhaaladadii in haddana la waayo xanuunkii marka mar kastoo sababkii la helo macnaheedu maahan musababkii baa ka laazimayo xanuunku waa la helaya macnuhu maahan sida kayrka kaleo asbaabta kaleba ayadoo sababkii lala yimid musababkii aan loo helin taasi marka waa jawaab wey jawaabo kalaa jira alxaafid xajar uu ku jawaabay waxaa ka mida ah jawaabaha uu bixiyey inuu yidhi xanuun gudbaa ma uu jiro waa sax waa saas weeye maxaa loo leeyahay marka fira min almajduub laa yuuradu mumridun calaa musix maxaa loo leeyahay waxaa loo leeyahay adoo caafimaad qaba haddii aad qof xanuun qaba la fariisato in hadhow hadduu kugu dhaco xanuunkii fardan ilahay kugu rido inaadan qofna eersan soo waadix inaadan qofna eersan waxa la saddan lidariica ah, albaabka la xiraya ha u teginba si hadday kugu dhacdo oo xanuunkani yani biqadar illaahi wa uu kugu dhaco aadan u odhan hebel baa xanuunka qabaan u tegey isagan ka qaaday saadan u odhan marka xanuun gudbaa ma uu jiro waxaa lagu leeyahay ka carar waxaa loo leeyahay ha u geynin mid caafimaad qaba mid xanuunsan waxaa loo leeyahay yani si albaabkaa loo xidho yani cidna cid kale aysan u eersanoo u odhan ayagan waxaa ka qaaday haddii adigoo meel cidlaas ka joogo xanuunku kugu dhaco mid baa eersanaysaa waa maya sooma laakiin haddaad u tagto cid xanuunkii qabta oo xanuunku kugu dhaco waxaad odhanaysaa heel bay wirida sooma si marka arrinkaasi uusan qalbigaa ugu dhicin ha u tegin jawaab saddexaad waxay odhanayaan culimada qaarkood sida baaqilaani o kale ohanayo xanuun gudbaa ma uu jiro waxaa laga soo reebaya judaamka laga soo reebaya judaamka isagu waa gudbaa sawaadix maahan baaqilaani abubakr albaaqilaani ayaa sidaa ku jawaabay almuhim sidaasay markaa culimmadu ku jamciyeen waana markaasi jamac waadixa oo la fahmi karo tacasuf iyo takalufna kuma jiro waadix weeyaan fira min almajduum firaarak min alasad laa yuuladu mumridun calaa musixin waxa weeyaan Eh, ha dhowaan si hadday wax kugu dhacaan cidna markaa aadan waxba oga sheegin oo dembi aadan ogu dhicin eh, laa cadwa walaa iyaran waa asal oo xanuun gudbaa ma uu jiro aad waxaan malaynayaa waaahiru dalika atacaarud axaadiistan waxaa ka dhexeya iska horimaad xayu amara sal allah alay waslm nebigu wuxuu amray bilfiraar in la cararo fi lawali xadiidka hore waamara wanafyi alcadwa yani fi lakhiiri wuxuu kaloo nebigu sheegay sal allah alay slam xadiidka kale in markaas xadiidka dambe wuxuu sheegay inuusan jirin xanuun la kala qaado oo markaa gudba wa wajhujamci wajka lasugu keenaya waxaa weyaan an alamraada laa tucdii biabciha daatadeeda ayado ma gudubto sideeda ayadoo ma gudubto yani markaa xanuunadu kama kaana yactaqidu ahlujaahiliya siday aaminsanaayeen ahlujaahiligu wa bacdu alaibbaa iyo dhakhaatiirta qaarkood walaakin allaha subxaanahu laakin allaha subxaanahu alla nasahnaaye ceeb oo dhan yani ka nasahnaaye jacala wuxuu ka yeelay mukhaalafat almariidi kan xanuunsan inuu ku darmo oo n markaasi uu dhex galo lisaxiixi kii caafimaadka qabay sababan liicdaa'ihi sabab liicdaa'ihi oo ugu gudbinayo isagu maradow xanuunkiisa markaasi lilmusaxi kii caafimaadka qabay waqad yatakhalafu dalika waxaa suurtagal ah in arinkaas oo xanuunkaasa la waayo can sababihi sababkiisii sababkii mukhaaladada iyadoo la helay haddana in xanuunkii la waayaa suurtagal ah kamaa fii hayrihi sida hayrkiisba ku sugan oo min alasbaabi asbaabta ah oo qofku intuu sabab la yimaado ayaa markaasi waxaa dhici karta inuu heli waayo sababka wixii ka dhalan lahaa sida ninkaa beerta intuu beeray waxba ka soo bixi waayeen ayb wain lam yumkin aljamcu taa hore marka waxay in la jamciyo wain lam yumkin aljamcu jamac hadduu suurtoobi waayo bayna alkhabarayni labada xadiid in la jamciyo yurjacu waxaa loo noqonaya ila taariikhi taarikhda loo noqon fain culima taarikh haddii la ogaado falmutaakhiru kan dambe huwa naasiku naasikh buu noqonaya lilmutaqadimi kan hore ayuu nasakhaya wayucmalu bihi waa lagu camalfalayaa ka dambe tan labaad waxay noqonaysaa jamac hadduu surtoobi waayey labada khabar haddii la jamcin waayo waxaa la eegayaa taariikhdoodaa la eegayaa taariikhdooda ayaa la eegayaa ayib haddii la ogaado taariikhdoodii falmutaakhir huwa naasikh maalan khabar waxaa la soo wariyey caamu xajat alwadaac baa la soo wariyey khabarkanna waxaa la soo wariyey caamu fatxi maka mid waa sanadka sideedaad midna waa sanadkii tobnaad keebaa marka lagu camalfalaya falmutaakhiru huwa naasikh lilmutaqadim wayucmalu bihi yani kaadan baa lagu camalfalay kii horena mansuukh buu noqonaya sida xadiidkii afطar alxaajimu wاlmaxjuum iyo yani markaas ixtajama الnabiyu sal ه slam wahuwa saa'im labada xadii mid wuxuu sheegayaa nabigu sal allahu alay wasalam inuu yani markaas soo maray nin la toobayo kaasaa nebigu wuxu yiri sal slam kan wax toobay iyo kii la toobay labadu waa afureen buu yidhi xadiid kalea jiroo odhanaya yani nabigu sal alla alay slam wuu istoobay asagoo markaasi sooman marka kaa dambe xagga taariikhda kanaa dambeeyey ixtajama wahuwa saa'im wuxuu ahaa fii caami xaajat اlwadaac waa sanadkii tobnaad weeye kaa horo afdal xaajim almaxjuumna caamu fatxi maka ayuu ahaa marka kan dambaa naasikh ah ka horena wuxuu noqonayaa mansuuq buu noqonaya waa calaa qowl bacdi ahli اlcilmi weeyaan ayib saa darteed qofka isagoo soomna hadduu istoobo wax dhiba markaasi ooma geysanayso soomkiisina yani markaasi ma ta'iirinayo wain lam yumkin aljamcu bayn alkhabarayni hadday suurtagal noqon weydo in la jamciyo labadii khabar yurjacu waa loo noqon ila taariikhi fain culima haddii la ogaa taariikhdii falmutaakhiru kan dambe huwa naasikhu naasikh wey lilmutaqadimi kii hore ayuu nasakhaya wa yucmalu bihi ay bilmutaakhir ka dambaa lagu camalfalaya wain juhila taariikhu taariikhdii haddii laga jaahil noqdo wa amkana waa amaakin baa inoo qoran lakin waa amkana wey waa khata madbiciya wain juhila taariikhu taariikhdii haddii laga jaahil noqdo oo wa amkana tarjiixu axad alkhabarayni biwajhin min wujuuhi tarjiix wej ka mida wujuhda wax lagu kala rajaxo almutacaliqati wujuhdii almutacaliqati ku saabsanayd bisanadi sanadka aw ilmatni falmasiiru meesha loo noqonayo ila tarjiix tarjiix weeyaan qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa haddii jamac suurtoobi waayey naskhina uu suurtoobi waayey waa in la kala rajaxo maxaa lagu kala rajaxayaa waxaa jira wax loo yaqaano almurajaxaat aad bayna u fara badan yihiin murajaxaadku murajaxaadka marka waxaa ka mida maalan cadadka soo wariyey kan inay farabataan abarkan kana khabarkan cidda soo wariysa inay yaraadaan waa murajaxaadka ayay ka mid tahay ayib marka haddii wujuuda tarjiixa ka mida yani lagu kala rajixi karo meesha loo iilanayo oo la aadayo waa tarjiix weeyaan waa la kala rajaxaya wain juhila taariikhu taarikhda haddii laga jaahil noqday waamkana tarjiixu axad alkhabarayni labada khabar midkoodna la rajixi karo biwajhin min wujuuhi tarjiix wej ka mida wujuuda wax lagu kala rajaxo almutacaliqati wujuuhdii ku tacalluqaysa bisanadi aw ilmatni oo waxaan wax lagu kala rajaxaya mar wuxuu noqon karaa xagga sanadka marna wuxuu noqon karaa xagga matniga falmasiiru meesha loo noqonayo yani xiinaidin ila tarjiixi tarjiix weeyaan waa la kala rajaxayaa wain tacadara tarjiixu tarjiix hadduu suurtoobi waayo yutawaqafu waa laga tawaqufaya waa laga joogsanayaa can alcamali bihima in lagu camal falo xataa yatabayana linaadiri ilaa qofka eegaya ay u caddaato wajhu tarjiixi wajhu tarjiix ay u caddaato waa qodobka afraad bay noqonaysaa markaas jamac waa suurtoobi waayey naskhi waa suurtoobi waayey tarjiix waa suurtoobi waayey yutawaqaf waa laga tawaqufaya qaar ba waxay yidhaahdaan tacaarada fatasaaqataa way iscaarideenoo labadu waa isla dhaceen waa qalad waxaa ka fiican oo saxda ah in la yidhahdo waa laga tawaqufaya leanna waxaa suurtagala adigu hadday ku caddaan weyday cidaan adiga ahayn inay u caddaatay oo asagu marka ama u kala rajaxay ama taariikh u ogaaday ama yani markaasi uu isku nasakhay inuu naskhi markaasi inuu jamciyey ama naskhi uu helay ama marka uu kala rajaxay mar hadday intaa midna kuu caddaan way adigu tatawaqaf waa ka tawaqufaysaa laakiin tacaaradataa fatasaaqadataa wa dhaceen waa qalad wain tacadara tarjiixu tarjiix hadduu suurtoobi waayo tawaqafu waa laga joogsanaya laga istaagaya can alcamali bihima in lagu camalfalo xataa yatabayana linaadir ilaa qofka eegaya ay u caddaato wajhu tarjiixi wa lagu kala rajaxo annasku wamaa yucrafu bihi naski iyo waxa naski lagu garanayo annasku luqatan alizaala wاlnaqlu naski xagga luqada waxaa la yidhaahdaa izaalo zuulin wاlnaqlu iyo rarid ayaa la yidhaahdaa taquulu waxaad odhanaysaa nasakhat ishamsu aila waxay nasakday qoraxdii ama cadceedii aila harkii ayay markaa nasakday yani way zuurisay idaa azaalatu markay zuuriso wa nasakhtu lkitaaba kitaabkii baa nasakhay idaa naqalta shayan haddaad soo naqliso ood soo guuriso wax shaygaasoo yushbihu shabbahaya maa fiihi ay fi lkitaabi kitaabka waxa ku sugan wax markaa shabbahaya naskhiga xagga luqada waxaa la yidhahdaa alizaala walnaql labadu waa loo isticmaalaa farqiga udhexeey waxa weye isaale iyo naqli isaaladu waxaa weeyaan haygiioo meesha lagaba qaadaba shaygii oo meesha lagaba qaado ayaa waxaa loo yaqaanaa isaala yani hooskii joogay ama harkii joogay qoraxdu markay timaado miyuu joogaya waa maya idan waxa la odhanayaa qoraxdii ama cadceeddii waxay meesha ka qaado oo zuulisay yani harkii kaasi waa iaal bimacna isaala markuu yahay naskhigu marna wuxuu noqonaya bimacna annaql waa rarid sida maalan kitaab soo qaadatay waxbaad ka qoratay kitaabkii wixii ku qornaa miyaad zuulisay oo maya maa zaala fiihi weli kama zuulin adaa ka soo naqliyey xaalka noocaas naskhigu bimacnaa annaqlu buu noqonayaa annaqlu waa rarid ama guurin weeyaan waxaa la mida koobi inaad koobiyeysato kitaab baad waad koobiyeysatay kii hore waa kama kaan sawaadix maha marka waxaa la odhanayaa annaqlu baa la odhanayaa النسخ لغة الإزالة وي والنقل تقول waxaad ohanaysaa نسخت الشمس الظلة إذا أزالته markay zuuliso ونسخت الكتاaبa kitaabkii baa nasakhay أي إذا نقلta markaad نaqliso شhayئan شhay شhaygaasoo يuشبiهu shabahaya ma فيihi أي في الkitaabi kitaabka wax ku sugan يعني maadan zuulin laakiin kaas wax la midaad soo naqlisa والنسخ شharcan naskhigu xagga sharciga waxa weye rafcu xukmin sharciyin xukm sharciya in la rafciyo bidaliilin sharciyin daliil sharciyana lagu rafciyo daliilkaasoo mutaahirin canhu ka dambeeyey wayucrafu waa la garanaya annasku biumuurin arrimaa lagu garanaya minha waxaa ka mida ah annas nas baa ka mid ah yani nas ka mida ah nusuus shariica inuu markaa sheego shaygan inuu yahay waxaana in la nasakhay wa huwa alasrax kaasaana ugu sarixsan yani marka ugu cad ka xadiid kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirkum alaakhira rawahu muslim kuntu nahaytukum can ziyaarat lqubuur waxaan idinka reebay markii hore fii awal islaam inaad booqataan can ziyaarat lqubuuri qubuurta inaad booqataan fazuuruuha hadda booqda fainaha tudakirukum alaakhira ayib marka fazuuruuha waa naskhi la nasakhayo xukumkii hore waana nas xukumkii hore muxuu ahaa yani almancu biziyaarati lqubuur in la diidey xukumkii dambena muxuu noqday in markaasi la baneeyey in la booqdo idan waa nas sariixa ah, fazuuruuha waa nasun min anabiy sal allahu aleh wasalam waa lagu camal falaya marka kaa dambe rawahu muslim wa minha waxaa ka mid a ah maa ahbara saxaabiyu midka uu ka warramay saxaabigu bita'ahurihi inuu dembeeyey saxaabiga wuxuu odhanaya kanaa kan ka dembeeyey ka qowli jaabir radi allahu canhu jaabir bn cabdillahi bni xaraam eh, hadalka uu yidhi kaana aakhira alamrayni min rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam labada arrimood kii dembeeyey wuxuu ahaa xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam tarku lwuduu weysada in laga tago oo aan laga weysaysan mima masat innaaru shayga dabku uu taabtay rawaahu atirmidi oo minaa waxaa ka mid ah maa curifa bitaariikh yani mid markaa taarikhda lagu ogaaday ayaa ka mid ah naskigii way soo tacriifiyeen culimadii luqatan wa sharcan sharcan waxay noogu tacriifiyeen xukun sharciga in la qaado oo meesha laga saaro ayib waxaa lagaga saarayaa daliil kale oo sharci oo ka dambeeyey waa sida xadiikan kuntu nahaytukum can ziyaarat qubuur xukumka sharciga wuxuu ahaa ziyaarat qubuur laa tajuus ayay ahayd waa xukm harciya ah. xukumkii haddaba waa la rafciyey maxaa rafciyey xukum kale daliil kalea rafciyey bidaliilin sharciyin daliil kalea markaa rafciyey oo waa kee fazuuruuha weeye marka kii horena wuxuu ahaa xukum oo in laysku diiday waxaa ka dambeeye xukum marka waa rafcu xukmin sharciyin xukumkaa horeo diidmada xukum sharciyu ahaa harcigaa inoo sheegay bidaliilin sharciyin daliil sharciga ayaa rafciyey oo ah fazuuruuha mutaahiran canhu waana ka dambeeyey oo nahyiga iyo markaasi bannaynta bannayntana dambaysay ayib marka kaasuu noqonayaa naskigu maxaa lagu garanayaa marka naskii maxaa lagu garanayaa haygana shaygan inuu nasakhay maxaa lagu garanaya waxaa lagu garanaya arrimo kow nas inuu sheego sida xadiidkan haddaan sheegnay oo kale waxaa ka mid ah saxaabigu inuu sheegay oo yidhaahdo labadan arrimood kanaa dembeeyey kaana waa horreeyey sida xadiidkan jaabir in laga weysaysto markii hore waxay ahayd wax alla wixii dab la saaro in laga weysaysto waxaa lagu beddelay oo ka dembeeyey inaan laga weysaysan marka laga soo reebo hilibka geela isagu daliil buu leeyahay nabiga waxaa la weydiiyey sal slam anatawada min luxuumi ibil qaala nacam ma ka weysanaa geela hilibkiisa markaasa nabig wuxuu ku jawaabay ha ayib haddaba kaa marka laga reebo wixii kale dab wuxuu taabtay inaan laga weysaysan ayaa dambeysay marka hore marka maxaa horreeyey in laga weysaysto maxaa dambeeyey inaan laga weysaysan sidaa waxaa sheegay saxaabigii saxaabigii baa saa sheegay taasna waa lagu ogaanayaa midda saddexaad waxaa weeyaan taariikhdii in la eego taariikhdii in la eego sida xadiidka aan soo sheegnay aftar alxaajima walmaxjuum iyo ixtajama wahuwa saa'im midna waa sanadkii tobnaad midna waa sanadkii sideedaad keebaa dembeeyey marka waxaa dembeeyey sanadkii tobnaad idan kan taariikhda dembeeyey ayaa markaa naasikh ah ayb wayucrafu annasku naskii waa la garanaya biumuurin minha waxaa ka mid ah ka mida ah nusuusta shareecada wa huwa alasraxu kaasaana oogu cad ka xadii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha oo kale wey rawahu muslim wa minha waxaa ka mid ah maa ahbara saxaabiyu yani midka uu sheegay saxaabigu maa naskhi weeye ahbara saxaabiyu ama maa khabar weeye akhbara saxaabiyu saxaabi uu sheegay bita'ahurihi inuu dembeeyey oo mid kale uu ka dembeeyey ka qowli jaabir radi allahu canhu kaana aakhira alamrayni min rasuuli illaahi sala allah alay wasalam labada arimood labada arrin oo nabiga xaggiisa ka ahaaday calayhi salaatu wasalaam kii dambeeyey wuxuu ahaa tarkuwuduui weysada in laga tago mima mastinaar rawahu tirmidi wa minha waxaa ka mid a ah maa curfa bitaariikh mid taarikhda lagu ogaaday wa ama maa rawaahu saxaabiyu midka saxaabi uu wariyey maa rawaahu saxaabiyu almutaakhiru islaaman islaamnimo dambeeyey mukhaalifan xaaluu khilaafaya limaa rawaahu saxaabiyu almutaqadim canhu saxaabi isaga ka horreeyey uu wariyey filislaami xagga islaamnimada falaa yadullu ma tusinayo cala naskhi nasakhaad ma tusinayo lixtimaali samaacihi wuxuu aqbali karaa inuu ka maqlay min saxaabiyin aakhar saxaabi kale saxaabigaasoo aqdama min dalika mutaqadim mutaqadimka ka horreeyey aw samicahu inuu ka maqlay ayuu aqbali karaa min milihi aw man milahu mid asagoo kale ah oo fa arsala markaa si uu irsaaliyey oo wax riday halkanna culimadu waxay noogu sheegayaan xadii uu soo wariyey saxaabi xilli dambe islaamay haddii uu khilaafo xadii uu soo wariyey saxaabi xilli hore islaamay ma la odhanayaa kan dib ka islaamay xadiikiisu wuxuu nasakhayaa kii uu soo wariyey saxaabigii hore maala waxaa iscaariday eh, xadii uu soo wariyey anas ama maala camaar ibnu yaasir ama bilaal xadii uu soo wariyey iyo xadii uu soo wariyey abu hurayra abu hurayra wuxuu islaamay sanadka toddobaadoo hijriga saxaabadaasna bilaal iyo camaar iyo waxay ahaayeen min aqdam saxaabay ahaayeen dadkii la dhibi jiray bay ahaayeen haddii aan aragno marka laba xadii xadii uu soo wariyey bilaal iyo xadii uu soo wariyey abu hurayra oo iscaariday ma odhanaynaa abu hurayra maadaama uu ka islaamnimo dambeeyey xadiikiisu wuxuu caaridaya xadiiu yani markaasi wuxuu nasakhaya ujeedaa xadiiu abu hurayra wuxuu nasakhayaa xadiiu bilaal ma odhanaynaa maya la odhan mayo limaada waxaa suurtagala abu hurayra inuu xadiidkan ka qaatay oo ka maqlay cid markaasi bilaal kaba horraysay xagga islaamnimada abubakar inuu ka qaatay baa suurtagalaba awalu man aslam min arijaal waa abubakar soo maha marka inuu ka qaatay abu hurayra caman can abi bakrin soo waadix marka sidaa loo eego xadiidkaasi abu hurayra markaa horreeyeyba leanna yuu ka qaatay cid ka islaamnimo horraysay yani markaasi bilaal ayuu ka qaatay marka lama xukumi karo mar kastaba nin ka dambe oo islaanimadiisu ay dambaysay inuu khabarkiisu naasikh yahay markaa laguma ambaari karo ixtimaalka geli kara oo aan loogu xambaari karin waxaa ka mida ah in ay suurtagal tahay kan islaamnimadiisu ay dambaysay inuu ka qaatay xadiidka mid ka islaamnimo horeeyey kaa asaga ka horeeyey waxaa kaloo suurtagala ah maya mid la simanba inuu ka qaatay kaa asaga ka horeeyey oo bilaal oo kale ah nin la siman oo isku xilli ay islaameen inuu ka qaatayna waa suurtagal mar haddii ixtimaalaadka uu imaan karo la oran mayo haddaad aragto laba saxaabi oo islaamnimada ku kala dambeeyey akhbaar ay soo wariyeen way isnasakhayaanoo kan dambaa wax nasakhaya ohan maysid waayo ixtimaalaadkaasaa geli karaa wa maa rawaahu saxaabiyu mutaahiru islaaman xadiidka uu soo wariyey mid saxaabi islaamnimadiisu ay dambaysay mukhaalifan xaaluu khilaafaya limaa rawaahu saxaabiyu mutaqadim canhu saxaabi isaga ka horreeyey khabarka uu soo wariyey almutaqadim canhu fi lislaam islaamnimada kaga horreeyey yacni khabarku uu markaas soo warinayo khilaafay haddaad aragto falaa yadul waama maa rawaahu saxaabiyu mutaakhirun islaaman xadiidka uu soo wariyey saxaabi islaamnimadiisu ay dambaysay mukhaalifan xaaluu khilaafaya limaa rawaahu saxaabiyu lmutaqadim canhu fi lislaami yani xaaluu khilaafayo midka uu soo wariyey saxaabi asaga islaamnimo kaga horreeyey falaa yadulu calaa naskhi naskhi ma tusinayo lixtimaali samaacihi samaaci mutaakhiri ka abi hurayra yani markaasi waxaa suurtagala inuu ka maqlay midkan mutaakhirka min saxaabiyin aakhara saxaabi kale oo aqdam ka horeeyey min dalika mutaqadim mutaqadimkaas mutaqadimku waa kee yani markaasi waa bilaal oo kale mid ka sii horeeyeyba inuu ka maqlay baa suurtagal ah aw samicahu inuu ka maqlay baa suurtagal ah man milahu mid asagoo kale ah yani mid mutaqadimkaas oo maala bilaal oo kale la siman inuu ka maqlayna waa suurtagal oo markaasi fa arsala uu irsaal sameeyey bimacnaa uu riday ciddaas markaasi uu riday oo muusan sheegino ma ohan hebel baan ka maqlay muusan ohan waasitadii udhexaysa asagii nebi maxamed sal la alay aslam ayuu riday walijmaacu ijmaacu laysa binaasikhin naasikh maahan bal yadullu wuxuu tusinayaa cala naskhi naskiguu tusinayaa halkana culimadu waxay inoogu sheegayaan ijmaacu wax ma nasakho laakiin wuxuu tusinayaa wuxuu tusinayaa naskiguu tusinayaa isagoo naskhi tusiyey waxay u tusaaleeyeen culimmadu xadii baa ku soo arooray tilmaamaya in qofka khamriga caba la dilo marka afaraad hadduu mar cabo oo la jeedlo oo haddana cabo oo la jeedlo oo saddexaad oo cabo oo la jeedlo marka afaraad hadduu cabo waa la dilayaa xadii baa sidaa sheegaya abu daawuud uu soo saaray imaamu nawowi wuxuu yidhi raximah ullah dalla alijmaacu calaa naskhihi ijmaacu wuxuu tusinayaa xadiikaas inuu mansuuq yahay bimacnaa inaan la dilaynin ayaa marka ijmaacu tusinaya marka ijmacu wuxuu tusinayaa inuu xadiidkaasi mansuukh yahay marka waxaa lagu ijmaca inaan la dilaynin marka xadiidku waa mansuukh weeye ayib marka walijmaacu ijmaacu laysa binaasikhin wax ma nasakho limaada yani wax u nasakhi waayey lanna ijmac goormuu guntamaa bacda wafaati الnabiyi sal اllah alay wasalam ayuu ijmacu guntamaa naskiguna goormuu dhacaa waa xilligii nebi maxamed sal اllah alay wasalam ayuu dhacay marka ijmaacii oo xilli dambe ah lama odhan karo nas hore ayuu nasakhaya lama odhan karo laakiin naskigii wuu tusin karaa oo markaa daale wuu noqon karaa sida xadiikaas ay culimmadu u yidhaahdeen ijmaac baa tusiyey inuu mansuuq yahay asilatu watamariin halkan waxay ku keenayan culimmadu intii aan soo marnay min awal alkitaab ilaa mawdican yani markaasi ayay markaas su'aala ka dhigeen carabkaan marinayna su-aasha kood waxaa weeye takalam muujazan can nashcati musطalax xadiid waxaad ka warrantaa si kooban waxaad oga warrantaa cilmiga musطalax xadiidka nash'adiisii iyo bilowgiisii ka warran uma carifu tacriifi cilm musطalax maxaa la yidhahdaa tacriifi wabayin mawduucahu wuxuu ku saabsan yahay caddee wa amaratahu faa'iidadiisa caddee maxaa laga fa'idaya hadii la barto uma dkur waxaad sheegtaa macaani musطalaxaat alaatiya musطalaxaadkan erayadan yani markaa tacriifi maxay yihiin alxadii alkhabr alahar alxadii اlqudsi alsanad almatn alisnaad almusnad bifatxi musnad bifatxi nuun wاlkasri musnid wاlmuxadis alxaafid dhammaan wada tacriifi dhammaantood waa soo marnay yani markaasi labo su-aasha labaad waxa weye carif ilkhabr almutawaatir khabarka mutawaatirka yani markaasi tacriifi uma dkur anwaacahu noocyada uu u qaybsamaya sheeg wa shuruudahu iyo shuruudda khabarka mutawaatirka uma carif khabr alwaaxid luqatan wasilaaxan khabr alaxaad tacriifi agga luada iyo agga isilaaxa uma carif ilkhabar alwaaxid luqatan waistilaaxan waanwaacahu wadkur anwaacahu sheeg noocidiisa wa anwaacuhu almashhuuru uma carif ilkhabar alwaaxid luqatan waistilaaxan wa anwaacahu noocyada tacriifi noocyadiisana tacriifi oo muxuu yahy nocyadiisu almashhuur alcasiiz alghariib walghariib almutlaq walghariib alnisbi dhammaan yani markaa wada tacriif noocyadaasoo dhanna wada tacriifi saddex maa huwa alkhabar maqbuul khabar maqbuul muxuu yahay ma xukmu xukumkiisu muxuu yahay wma anwaacu khabar اlmuxtafi biاlqaraa'in khabarka lagu hareereeyey qaraa'in iyo calaamado tusinaya yani markaasi yani amaaraad inuu markaa ka sarreeyo kuwa la midkaa muxuu yahay yani markaa noocdiisa sheeg wma huwa asaxiixu lidaatihi muxuu yahay saxiixu lidaatihi wاlxasan lidaatihi wma aladii yashtarikaani fiihi alxasan lidaatihi iyo asaxiixu lidaatihi maxay wadaagayaan wma anwaacu صaxiixi saxiixu noocyadiisu maxay tahay biictibaari tafaawuti rutabihi marka la eego rutabtiisa iyo darajooyinkiisa kala tagsan wamaa yuraadu bishari shaykhayn maxaa looga jeeda shar shaykhayn marka laleeyahay maxaa looga jeedaa afar ma saxiixu liayrihi asaxiixu liayrihi tacriifkiisu muxuu yahay walxasan liayrihi tacriifkiisu muxuu yahay wamaa wajhu jamci tirmidi yani wejka tirmidi iyo waayrihi yani hayrkii ay jamciyeen bayna alxasan waasaxiix maxay tahay maca anahumaa wasfaani yani mutafaawitaani iyagoo marka ay yihiin laba sifoo kala tagsan yani muxuu u jamciyey ayib wma wجه جمع التirmidي أيضا byn الxasن والغريب مع أن الxasن في اصطلاح التirmidي ma jaء عan غayri وجهi وmacluم أن الغريب ma rawaahu raawi waaxid waxaad kaloo sheegtaa sababtuu u jamciyey ama wejka uu markaa u jamciyey imaam tirmidi raximah اllah xasan iyo hariib iyadoon ognahay imaam tirmidi xasanka inuu ku tacriifiyey xasan waxaa la yidhaahdaaba wixii hal dariiq wax ka badan lagu soo wariyey hariibkuna waxaa weeyaan kii lagu soo wariyey hal dariiq sidee markaa lasugu keenaya <clears throat> su-aasha shanaad waxa weye maa hiya anwaacu ziyadati iqa noocyada ay leedahay ziyadatu iqa sheeg wamaa xukmu kulli nowcin nooc kastana xukumkiisu muxuu yahay wamaa huwa almaxfuudu aw ishaadu maxfuud maxaa la yihahda shaad maxaa la yihahda walmacruufu walmunkaru min alakhbaar yani alkhabr almacruuf iyo alkhabr almunkar maxay yihiin wama hiya almutaabacatu mutaabaca maxay tahay wma anwaacuha noocyadeedu maxay tahay wma huwa almutaabic wاshaahid wاlictibaar maxay yihiin mutaabic iyo shaahid iyo ictibaarna maxay yihiin wma alkhabr muxkam khabarka muxkamka muxuu yahay wamukhtalifu اlxadiid isaguna muxuu yahay yani tacriifi wma yurjacu ilayhi yani maxaa loo noqonaya ageyani maxaa loo noqonaya ida tacaarada khabaraani maqbuulaan laba khabaroo maqbuula hadday iscaaridaan xaggee loo noqonayaa alkhabar lmarduudu wa asbaabu raddihi hada maxalu halkanna yani markaasi waxay kaga hadleen culimmadu khabarka marduudka ah iyo asbaabta keenta khabarka in la radiyo ayib alkhabar marduud khabarka marduudka huwa aladii lam yatarajax waa midka raajix aysan ahayn sidqu lmukhbiri bihi midka warramaya inuu run sheegayo almarduud waxaa la yidhaahdaa waa dud lmaqbuul maqbuul waxaan kusoo marray inuu yahay dud lmarduud kanna wuxuu noqonayaa almarduud waa dud lmaqbuul yucrafu shayu bididihi hayga waxaa lagu aqoonsadaa didkiisa marka wuxuu noqonayaa almarduud huwa alkhaba huwa aladii midka weeye lam yatarajax aysan raajix noqon sidqu lmukhbiri bihi midka warramaya sheegaya inuu run sheegayo runnimadiisaan raajix ahayn bimacnaa raajix maahan oo waa laga shakisan yahay wayanqasim wuu qaybsamaya khabarka marduudka ilaa anwaacin kaiira noocyo fara badan buu qaybsamaya balaqa biha bacduhum qaar ka mida waxay gaarsiiyeen anwaacdaasi ilaa nayifin wa arbaciina nowcan dhowr iyo afartan nooc bay gaarsiiyeen wahiya anwaacdaasi tarjicu way noqonaysaa fi ljumlati marka lasoo duuduubo ilaa sababayni laba sabab bay u noqonaysaa ayb axadihima midkood ama axaduhuma midkood saktu raawin faakar hal raawi iyo wax ka badan inuu dhaco weeyaan min asanadi sanadka waani sababka labaadna waxaa weeye aacnu fii bacdi ruwaatihi ruwaadda qaarkood in la acniyo wax laga sheego khabarkii marduudka ayuu halka inoogu sheegay tacriifkiisu waa midkaas aladii lam yatarajax sidqu lmuhbiri bihi noocyo fara badan buu u qaybsamayaa marduudkaasi waxay isugu soo aruurayaan labo markaasi marka lasoo duuduubo waxaa keensanaya laba sabab imaa sanadkan raggan la taxayo ayaa wax dhacsan yahay waxbaa maqan wa imaa raawigan sanadku waa xidhiiraa laakiin raawigan laftiisa ayaa wax ku sugan yihiin labadaa mid ayaa keensanaya khabarka in la radiyo anwaacu suquuti yani sakdigii noocyadiisii asaqdu min alisnaadi nowcaan sanadkuna wax ka dhaco waa laba nooc waadixun jariyun mid waadixa oo cad waadix iyo jari waa isku macnee yaxsul ishtiraaku fii macrifatihi yani yaxsulu alishtiraaku wadaag baa xasilaya fii macrifatihi garashadiisa ee kaiiru min annaas dad fara badan baa wada garanaya ayib waa mid waadixa oo waxaa la wadaagayaa garashadiisa dad badan baa waxay wadaagayaan yani markaasi meesha inuu saqdi ku jiro wa khafiyun iyo mid khafi ah laa yudrikuhu saqdi khafi ah. laa yudrikuhu ma haleelayo oo ma garanayo ila aljahaabidatu ragga khubarada mooyaane aljihbid waxaa la yidhahdaa alkhabiiru biqawaamid alumuur midka xog ogaalka u ah arrimaha hooseeya ayaa jihbid la yidhaahdaa jamacuna waa aljahaabid marka raggaas umbaa markaa garanaya raggaa yani khubarada ah ayuumbaa yaqaana almuطalicuuna daalacday calaa uruq اlxadiii xadiidka jidadku ku yimid iyo asaaniiddu ku yimid wa cilal اlasaaniid iyo asaaniiddaas cilooyinka ku sugan ayuu daalacday oo akhriyey ayib annaga soo marnay yani markaasi marka la doonayo in cilada la ogaado la soo saaro waxaa loo baahan yahay in asaaniiddii oo dhan la akhriyo la eego albaabu ida lam tujmac uruquhu lam yatabayan khaطaؤuhu sida uu yidhi ibnu madini haddaan baabkii la jamcin yani marka xadiidka haddaan la jamcin duruqdiisa khaطau ma caddaado khaطau marka wuxuu ku soo baxaya asaaniiddii iyo duruqdii oo markaas aqoon loo yeesho markaa la jamciyo walawalu kan hore oo jeliga waadixa ah yucrafu waxaa lagu gartaa bicadami mulaaqaati raawi raawigu inuusan la kulmin liman rawaa canhu cidda uu wax ka warinayo ima liannahu lam yudrik casrahu isku wakhtiba maysan ahaynba aw adrakahu wuu soo haleelayo isku wakhti bay ahaayeen walaakin lam yajtamic bihi lama kulmin walxaal laysa lahu aysan u sugnaanin yani markaasi raawigaasi minhu yani min ashayki ijaazaة walaa wijaada ijaaze iyo wijaado midna kama haysto ayb welida yuxtaaju waxaa loo baahanaya ilaa cilmi taariikh cilmiga taarikhda loo baahanaya cilmi taarikh ruwa litadamunihi sababtu waxaa weeye wuxuu koobsanayaa taxdiida mawaalidi ruwaah ruwaadda wakhtiga ay la xadido wa iyo xilliga ay dhinteen wa asmaani alabihim iyo xilligay cilmiga dalbeen warti xaalihim iyo wakhtigay rexraysteen sakdigu waa laba nooc mid waadixo jeli ah oo dadkoo dhan markaasi ama badankiisu ay garanayaan iyo mid khafi ah oo culimmada baabkan aqoonta ula mooyaane oo cid kale aysan garanaynin kan hore waxaa lagu ogaadaa inuu jeliga waadixa ah labadan wax kale warinaysa maba kulminba maba kulminba ayib ima isku wakti maba ahaynba sida maala ninkii yani isagoo qarnigii lixaad jooga odhanaya saxaabi baan ahayoo nebi maxamed waxbaan ka qaatay sawaadix maaha qof kastaa garanaya soo maaha ninkaasi nin jooga qarnigii lixaad ayaa wuxuu leeyahay saxaabi baan ahay hal yusmac kalaamuhu ratan lhindi baa leeyahay ratan lhindi wamaa adraaka maa ratan buu yidhi dahabi dajaalun min addajaajila waa beenaale weyn weeyaan sawaadix maaha ayib waxaa lagu ogaanaya marka inaysan kulmin labadan isku casri maba ahanba nebigu sal slam yani waxaa weeyaan taariikhdu markay ahayd ko iyo toban hijrig ayuu dhintay ninkana wuxuu jooga lix boqol buu joogaa isku casri marka ma aw adrakahu waa isku casri walaakin lam yajtamic bihi lama kulmin sida maala adoo halkan jooga waxaad leedahay ahbaranii albaniyu albani baa ii sheegay albani baa saa xadiidka ii sheegay baad leedahay ayib isku casri baad ahaydanoo casrigan buu noolaa laakiin de lamada kulmin laakinoo lama ijtamac bihi walaysa lahu minhu ijaazatu walaa wijaada ijaazana kama haysto wijaadana kama haysto maxay tahay ijaaziya wijaado waa duruqda xadiiska lagu qaato noocyo ka mida weeye aijaaza waxay noqonaysaa inuu yidhaahdo sheekhu ardaygii ku yidhaahdo waan kuu fasaxaya wax iga wari wax alla kutub aan qoray iga wari waan kuu fasaxaya meel all meeshaad ku aragto kitaabkiisa waad ka warinaysa waxad ohanaysaa ahbaranii fulaanu ijaazatan baad ohanaysaa waad qaydaysaa soo waadix maa ayib wijaadaduna waxay noqonaysaa inaad hesho nin aad taqaanay fartiisii inaad hesho wijaada min wajada waxaad heshay nin aad taqaanay kitaabuu qoray baad heshay waad ka warisay marka wijaada marka ninkan ay isku casriga usan la kulmin ijaazana kama haysto oo ma oran yaanan kulminbe waan kuu fasaxay iga wari ma odhan wijaadana muusan helinoo kitaab uu qoray ama yanii kitaabkiisii sheekhani uu qoray muusan helin isagoo isku casri ay yihiin wijaade ijaaze midna uusan ka haysan ayuu wax ka warinayaa marka waxaa la odhanayaa markaad aad dhahdo akhbarani albaniyu isku casri waad ahaydeen waxaa lagu leeyahy marka ma lamaada kulmine yani markaasi ma ijaazo ayaad markaasi ka heshay oo sheekha ku ijaazeeyey mase wijaadaad ka heshay labadii midna yani kama haysid idan wuxuu noqonayaa sakti jeli oo waadixa ayuu noqonaya sheekh wuxuu yidhi raximahullah welidaa yuxtaaju ilaa cilmi taariikh waxaa loo baahday in la ogaado cilmiga taariikhda cilmiga taariikhda taariikhu rijaal ragga ama ruwaada taariikhdoodii in la ogaado cilmigaasaa loo baahanaya qaarkood culimadu waxay yidhaahdeen markay beenta noo isticmaaleen nimankii kadaabiinta ahaa baanu taariikhda u isticmaalnay markaasa waxaa soo baxay beentoodii mid baa wuxuu le heel baan wax ka maqlay yaxya ibn maciin baan wax ka maqlay bukhaarigan wax ka maqlay buu leh ana tilmiid albukhaari waxaa le gorma dhalatay wuxuu le waxaan dhashay saddexda boqol oo hijrigaan dhashay buu leh waxaa lele bukhaari wuxuu dhintay laba boqol iyo lix iyo kontonkii buu dhintay ma qabrigaad kaga qaadata ya xageed kaga qaadata marka taariikhdaas marka la ogaado xilliga uu dhashay iyo xilliga uu dhintay sheekha uu sheeganayo in wax ka qaato xilliga uu dhintay iyo kan wax sheeganaya xilliga uu dhashay marka la eego yani waxa weeyaan waxaa soo caddaanaysa ka runnimadiisa iyo beennimadiisa kadalika asmaanu alabihim xilliga uu ninkani bilaabay alabulcilmiga goormaad bilowday qabla maala cashra siniin sheekha aadle waxbaan ka qaatayna qabla hamsiin buuba dhintayba idan mina kulmin waba kamaada aadan warti xaalin iyo xilliga rixlada ay markaas rilaysteen oo ninba wuxuu yidhi markaasi sheekh hebel oo jooga masar baan wax ka soo qaatay markaasa waxaa la yidhi goormaad u rilaystay yani masar goormay ahay rixladaadii markaasa wuxuu waxaan u rilaystay qarnigii afaraad afartii boqoloo hijriga ayaan halkaa tegey waxaanan ka soo qaatay imaamu shaafici baan ka soo qaatay imaamu shaafici baan ka soo qaatay shaafici wuxuu dhintay labadii boqol iyo afartii buu dhintay adiguna gormaad xilaysatay afartii boqol hal adragta laa idan marka cilmiga taariikhda lagu ogaadaa yani marka arrinka noocaasoo kale ah wwaadixu jaliyun yaxsul ishtiraaku fii macrifatihi wakhafiyun mid kale waxaa mid khafi ah laa yudrikuhu ma ogaado ila aljahaabidatu culimada markaa khubarada ah almuطalicuuna taalacda cala turuq alxadiid wa cilal asaaniid iyo asaaniidda cilooyinka ku jira walow walow kan hore oo saktiga jeliga ah yucrafu waxaa lagu gartaa bicadami mulaaqaati raawi raawigu inuusan la kulmin liman rawaa canhu cidda wax ka warinayo ima liannahu lam yudrik casrahu inuusan casrigiisaba soo gaarin aw adrakahu wuu soo gaaray walaakin lam yajtamic bihi lamuusan kulmin walxaal buusan la kulmin laysa lahu minhu ijaaza ijaaza uusan ka haysanin ogolaansho oo u fasax iga wari uu yidhi walaa wijaadatun wijaadana kama haysto waa inoo imaan doonta insha allah yani markaasi waxay ka mid tahay awjuhda xadiidka labaduba ijaaze iyo wijaada labaduba welidaa yuxtaaju waxaa loo baahanaya ilaa cilmi taariikh cilmiga taarikhda loo baahanaya maxaa loogu baahanaya litadamunihi wuxuu koobsaday taxdiida mawaaliidi ruwaati ruwaadda dhalashadooda ah in la xadido ayuu koobsanaya ayib wa iyo yani xilligay dhinteen buu koobsanaya wa asmaani alabihim wa taxdiidi asmaani alabihim wakhtigay cilmiga dalbeen yani markaasi zamankeedii ayay markaa xadidaysaa taarikhdaas wartixaalihim iyo wakhtiga ay rexlaysteen anwaacu lmarduudi biictibaari sakti marduudka noocyadiisa marka la eego saktiga saktiga ku sugan xadiidka marka la eego noocyu u qaybsamaya koo waxaa weeye almucallaq saktiga ku dhaca sanadka koo waxaa ka ah almucallaq wa huwa mucallaquna maa xadiid weeye xudifa la xadfay min mabda'i sanadihi sanadka awalkiisa waxaa laga xadfay raawin faakar hal raawi wax ka badan baa la xadfay ayib waxaana sidaa samaynaya tasaruf min almusanif sheekha kitaabka iskale ayaa saa yeelaya wainamaa cudda mucallaqu mucallaqu waxaa lagu tiriyey wanaxwi kuwa la midkaa ah, min anwaaci marduud anwaaca marduudka ayaa lagu tiriyey liljahli jahli iyo aqoon darro darteed jaahil laga yahay bixaali raawi maxduuf raawiga la xadfay xaalkiisa wtacliiqu tacliiqu fii saxiixi اlbukhaari kaiirun waa ku badan yahay qaala nawowiy raximah اllah wuxuu yidhi fama kaana wixii ahaaday minhu ay min almucallaq bisiiqati اljasmi fama kaana minhu ay min almucallaq bisiiqati اljasmi yacni midka ka mid ah mucallaqaas oo yani bisiiqati اljasmi ahaaday naxwu qaala wadakara warawa sidaasaa lagu soo wariyey mabniyan lilmacruuf xaaluu yahay ficilka la isticmaalayo mid markaa musam ah oo majhuul aan ahayn mabniyan lilmacruuf wuxuu u jeeda yani waa mabniyan lilmacluum kii la ohan jiray waa ficilkii faacilka qaadan jiray daqaala dakara rawaa dhammaantu waxay qaadanayaan faacil fa huwa kaasi mucallaqaasi xukmun bisixatihi waxaa la xukumayaa inuu ka asaxay can ilmudaaf ilayhi midka markaasi loo tiiriyey wamaa laysa fiihi jasmun midka jasmi uusan ku sugnayn naxw qiila waukira waruwiya weeyaane mabniyan xaal loo dhisay ficilkaasi lilmajhuuli falaysa fiihi kaasi kuma sugna xukmun bisixatihi in markaa la xukumayo inuu asaxay can ilmudaafi ilayhi cidda markaasi laga warinayo cala naairi qofka eegaya mucalaqaadka waxaa waajib ku ah idaa araada hadduu doonayo alistilaala bih inuu daliishado oo xukum sharciga u daliishado an yandura waa inuu eegaa fii axwaali rijaali sanadihi sanadkiisa rijaasha ku sugan axwaashooda waa inuu eegaa mucallaqu yani tacriifkiisu waxaa weeyaan waxaa la xadfay yani awalu sanad baa la xadfay maala bukhaari baa wuxuu xadfayaa sheekhiisii alxumaydi buu xadfayaa wuxuu ka warinayaa shaykhu shaykhihi oo ah yani markaa sufyaan buu ka warinayaa ama wuxuu xadfayaa sheekhiisa iyo shaykhu shaykhihi ama wuxuu xadfayaa sanadkao dhan buu xadfayaa wuxuu ka soo reebayaa saxaabigii oo wuxuu odhanayaa bukhaari qaala cumar bnu khaaab soo waadix maha dhammaan waxaa la yidhaahdaa mucallaq baa la yidhaahdaa hal nin ha xadfo laba ha xadfo sanadkao dhan ha xadfo mucallaq baa loo yaqaanaa ayib mucallaqu marka wuxuu ka mid yahay anwaacda marduudku ka mid yahay limaada muxuu oga mid noqday lanna qofkan dadkan la xadfay ama qof ha noqdo ama ha ka bataane lama garanayo xaalkiisu muxuu yahay macaadilba madaabiba mataamu dabdiba makhafiifu dabdiba laa yudra la garan mayo mar haddii aan la garanaynin waxay noqonaysaa inuu ka mid noqdo min anwaaci marduud intaa kadib waxay noo sheegeen tacaaliiqdu waa ku badan yihiin tacliiqa noocaasa ah, wuu ku badan yahay fii saxiixi albukhaari ilaa kun iyo saddex boqol ayaa la gaarsiiyaa imaamu alxaafid ibn xajar raximah ullah kitaab gaaruu u sameeyey oo axaadiista noocaasa ah oo mucallaqaadkoo sanadkoodii la xadfay uu sanadkooda ku sheegayo wuxuu bixiyey taliiq tacliiq buu bixiyey taliiqu tacliiq magacaasu u bixiyey waa kitaab shan majaladoodah ah oo markaasi xadiid kastoo imaam albukhaari sanadkiis uu xadfay ayaa wuxuu sheegayaa ciddii meesha ka maqnayd waa khidma ayiba imaamu nawowi marka wuxuu yidhi famaa kaana minhu bisiiqati اljasmi midka siiqatuljasmi lagu soo wariyo oo ka mid ah mucallaqaadkaas sida maala bukhaari wuxuu yidhi qaala cumar bn khaaab so waadix maaha eh, dakara abu muusa alashcari rawaa ibnu cabbaas saas u sheega xadiikii waa bukhaari iyo kuwa la midkaa ah. ficilkii marka majhuulkamuu dhigin musamuu ka dhigay arrinka noocaasa ah. waxaa la xukumayaa inuu yahay xadiidka noocaasa ah. intii oo dhan way xadfan yihiin udhexaysay abuu muusa oo saxaabigii ah iyo bukhaari intii udhexaysay dhammaan way xadfan yihiin mar haddii qaala uu isticmaalay oo ciddan uu sheegay qaala uu yidhi ama dakara uu yidhi ama rawa uu yidhi waxaa la xukumayaa ilaa laga gaaro ilaa abu muusa laga gaaro intaa inay sax tahay intaa asagaa kaa hubiyey intaa kaa xadfan asagaa kaa hubiyey imaamu albukhaari raximah waa la hubaa ayib waxaa la mid ah xagga dhexe hadduu ku joojiyo meel dhexe sheekhiisii iyo shaykhu shaykhihi iyo saddex sheekh buu xadfay sheekh afraad buu ka bilaabay marka oo qaala fulan buu yidhi intaas meesha ka maqan yani markaasi laga gaaro ninka uu sheegay intaasi waa saxiix weeyaan waa lagu hubaa ayib midka laakiin aan la jasmin oo uu yidhaahdo bukhaari ruwiya ruwiya la yidhaahdo ruwiya iyo markaasi ukira iyo qiila oo markaas mabniyun lilmajhuulka ah kaasi inuu saxiix yahay oo ciddaasi la sheegay yani markaasi cidda uu sheegay oo magacaabay inuu ka sugan yahay lama hubo oo markaa jami maahan jami maahan ayib mar hadduu arrinku sidaa yahay waxay noqonaysaa qofka doonaya mucallaqan inuu xukum sharciga ku dhiso waa inuu sanadka eegaa oo asagu baxi uu sameeyaa wixii ooga soo baxaa baxigaas ayuu markaa ku xukumaya ima dacfu wa ima sixa ayib wlmucallaqu mucallaq huwa maa xadii weeye xudifa la xasif min mabda'i sanadihi raawin baa laga xasifa akar waxaana sa ay samaynaya waa saaxib lkitaab ninka kitaabka iska leh ayaa sidaa samaynaya wainamaa cudda waa la tiriyey almucallaqu wanaxwuhu kuwa la midkaa min anwaaci lmarduud baa lagu tiri liljahli bixaali raawi raawiga xaalkiisa jaahil laga yahay raawigii almaxduufi la xadfay aladii xudif wtacliiqu fii saxiix buhaari kaiiru waa badan yahay marka ma soo gudagelayso mucallaqaadkaas yani fii saxiixi اlbukhaari axaadiida saxiixa ah oo shuruuddiisii waafaqsan ma soo gudagelaysa iyadoo ka baxsanta iyado mucallaqaadkaas ayb wtacliiqu fi saxiixi اlbukhaari kaiirun qaala nawowiyu raximah اllah fama kana minhu ay min almucallaq wixii mucallaq xaggiisa ka ahaaday bisiiqat اljasmi yani siiqat اljasmi ku ahaaday naxwu qaala wadakara warawaa mabniya lilmacruufi lilmacruufi ay mabniyan lilmacluum ficilka la isticmaalina uu yahay mabniya lilmacluum yani ficil faacil qaadanaya fa huwa mucallaqaasi xukmu bisixatihi waxaa la xukumayaa ay maxkuumu bisixatihi sixadiisaa la xukumaya yuu ka asaxay can ilmudaafi ilayhi kan xaggiisa loo tiiriyey oo laleeya hebel baa saa sheegay waa ka sugan yahay wamaa laysa fiihi jasmun yani midka jasmi uusan ku sugnayn naxw qiila waukira wa ruwiya weeyaane mabniyan lilmajhuuli xaaluu yahay mid majhuul loo dhisay ficilkii falaysa fiihi kaasi dhexdiisa kuma sugna xukmu bisixatihi xukm yani markaasi la xukumay sixadiisa can ilmudaafi ilayhi kan loo tiirinayo lale heel baa sheegay ama heel baa laga sheegay inuu ka sugan yahay markaasi lama jisminayo wacala naadiri qofka eegaya mucalaqaadka waxaa saaran idaa araada hadduu doonayo alistidlaala bihi inuu deliishado an yandura inuu eego fii axwaali rijaali sanadihi sanadka ragga ku sugan axwaashooda waa inuu eegaa kaasi waa inuu eegaa almursaluun halkaa inoo joogo insha allah